ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر وأقل الحمل uurka muddada u yar oo ilmuhu uurka calooشha ku jiri karo ama uurka ku jiri karo sitatu ashhurin waa lix bilood yacni muddada u yara ilmuhu intuu hooyada unkeeda iyo miinkeeda galo haddana isagoo nool uu si rasmi u dhalan karo waa lix bilood wa akaruhu uurka badankiina muddadiisa ugu badanna arbacu siniina waa afar sano yani ilmaa afar sano uurka ku jiri kara markaasuu dhalan karaa markaa kadib abcan bimacnaa yani marna wuu nusqaamayaa marna waa soo noqonaya mar waa nusqaamaya waa soo noqonaya muddu marka sidaa caloosha ugu jiraya wa haalibuhu uurka badankiina xamliga badankiina sittatu tiscatu ashhurin waa sagaal bilood sida u badane ilmuhu muddada uurka uu ku jiro waa sagaal bilood ayib midda hore oo lixda bilood ah haddii lu yidhahdo lix bilood baa u yar macnaheedu waxa weeyaan ilmo lix bilood ka yar ku dhashay ma jiri karo weliba lixda bilood waxay ku daraan waa bay dhahaan waa inay laba ilbidhiqsi dheer yihiin ilbiriqsi oo kulankii hooyihii aabba dhex maray oo markuu uur galay iyo ilbiriqsi oo dhalashadiisii markuu soo baxayey labadaa ilbiriqsi waa inay dheer yihiin bay leeyihi ayib waxayna ka qaadanayaan qur-aanka kariimka ah laba aayadood marka la isu geeyaa macahaasi soo baxaya wa xamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahra ilmaha xambaaristiisa uurka lagu xambaaro iyo naaskoo laga gooyo marka laysku daro muddadeedu waa soddon bilood soddon bilood waa intuu uurka ku jiray iyo intuu naaska nuugah soo ma ayib aayad kalea waxay tidhi fisaaluhu fii caamayn naaska in laga gooyo muddada uu naaska nuugayo waa laba sano laba sano waa imsa bilood afar iyo labaatan bilood afar iyo labaatan biloodoo uu naaska nuugahay soddonkii ka jir maxaa soo haray lixdaa bilood buu marka uur ku jiray halkaas labada cayadooda la sugayaa lagala soo baxay ayib marka lagu leeyahay u badan u yar qaalibka axkaam badan baa meesha yaa ka ratibmaysa oo maalan nin baa guursaday islaam guursaday wuu la aqalgalay markuu la aqalgalay laga bilaabo lix bilood ka yarbaba ilmo dhashay ilmaha yaa iska leh alwaladu lilfiraash miyaan dhahay alwaladu lilfiraash ya alwaladu lilfiraash maaha markaa leanna kamaba suuroobi soo sooma islaam baa nin qabay afar sanuu ka maqan afar sano kadib bay ilmo dhashay afartan sano ilmo haysadiba waxay tihi adaa dalay markaasuu wuxuu soo istaagay ilmo afar sano ah naama dhalina meeshaad ka keentay la aadku maya waxaan leenahay alwaladu lilfiraash way kaa suuroobi karaa haylo ilmo afar sano ku jiray uur waa la arkay saas daraaddeed maadaama uu kaa suuroobi karo islaantana aad qabto waa ilmaha axkaam noocaasaa ah marka ku xidhan aqalu lxamli iyo akaruhu iyo sidaas macana ayib muddada ugu badan iyo muddada ugu badan inta badan waa istiqraa waa inta la arkay wey macana waa inta la arkay ayib wayacrubu waxaa xaraama bilxaydi xaydka dartii waxaa xaaraam ku ah walnifaas iyo dhiigga dhalmada amaaniyatu ashyaaa sideed shay baa xaaraam ku ah xaydka iyo dhiigga dhalmada labadooda waa isku axkaam shan ma sideed shay baa sababtooda xaaraan ku noqonaya oo markay haweenku caado qabto ama markay dhiigga dhalmada qabto sideeddaa shay baa xaaraan ka noqonaya ta koobaadi waxa weye asalaatu salaadii waa ama sunno ha noqoto ama waajib ha noqoto salaadaasi xataa sujuudda caadiga qiraa'ada qur-aanka sujuuddiisa iyo sujuudu shukriga iyo xataa sujuudda xaranka weli wasawmu iyo soonkii xadiista nabiga aad tilmaamaysa taas ku cad wasawmu soonkiina xaaraan buu ka yahay kiisa sunnada iyo kiisa faradka ee waajibkaa ah labadaba laakiin soonku wuxuu kaga gedisan yahay way qallayn salaadase ma qallaynayso sidaasi xadiiska nabigaa u kala qaaday salawatu rabbi waslamu aleyh wa qiraa'atu lqur'aani iyo qur'aanka akhrintiisa inay shay qur-aanka ka mida akhrido isagana xaaraan buu ka yahay yacni qur-aankaa la weyneynaya ayib axaadiis ku soo aroortayna way jirtaa laakiin waa wada daciif xaadiista junubku qur-aan ma akrin kara iyo xaa'idadu qur-aan ma akrin karta iyo waa daciif marka laakiin madhabku waa qaba wamasu lmusxafi baa xaaraanka musxafka taabashadiisa wa xamluhu iyo xambaaristiisa isagoo meel yaalla inay taabato ama inayba qaadoo xambaarto ayb iyadana xaaraan buu ka tahay waa markuu qur aankii yahay oo misxafkiiya hadduu tafsiir leeyahy oo qur aankii oo kitaab tafsiiraya tafsiirka meesha ku yaallana qur-aanka ka badan yahay markaa waxay leeyihiin alxukmu lilhaalib waa tafsiire markaa qur-aan lama yihaah way qaadi kartaa wayna taaban karta ayib waxay iyadana u deliishanayaan laa yamasu lqur'aana ila aahirun xadiidka culimmada qaarkood ay taxsiiniyaan layskuna haysta sixadiisa qur-aanka ma taabto cidaan aahir ahayn aayaddii laa yamasuhu ila almutahharuun oo sida raajixa malaa'igta laga wado iyo meelahaasay wax kala raadiyaan wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraamka ah wa xamluhu iyo xambaaristiisa wa dukhuulu lmasjidi iyo masaajidka gelitaankiisuna xaaraan buu ka yahay masjidka inay gasho masjidka gelitaankiisa mujarad gelitaan wuxuu xaaraan noqonaya hadday ka baqdo geliddaasi in masaajidka ay wasaqayso oo maalan dhiig iyo haddii wax inay ku wasaqayso ka yaabanta gelidda keliya xaaraana haddayna markaa dhiig ayna ku wasaqaynayn oo masaajidka dhib ka soo gaadhayninna waxa la ogolayn waa uun ku nagaanshaha iyo ku noqnoqoshada asalku waa saas asalka waxa xaaraanta waa mugsiga iyo taradudka in masaajidka ay fadhiisato ay ku nagaato ama ay ku noqnoqoto amaa tan gelitaanka keliya goormuu xaaraam noqonaya waa hadday ka baqdo in ay wasakhi ka gaadho masaajidka saas waaawaafu awaafkiibaa isaguna xaaraama ayadana masaajidka gelitaankiisa xadiis daciifay u daliishanaya ya la la laa uxilu almasjida lxaa'idi walaa lijunub isaguna waxa weeyaan waa daciif ayb waawaafu awaafkii waawaafu awaafkiina xaaraan buu ka yahay dawaafku waa dawaafka kacbada ama ha noqdo dawaafkaasi mid farad oo waajib ah sida awaafka xajkiiyo cumrada la socda ama ha noqdo dawaaf iska sunno ah oo ilan dawaafku sidiisaba waa cibaado iskeed u madax bannaan waa marna ruuxu cumru wataayo cumradu u dawaafaya oo dawaafku cumradu raacsanya marna xaj buu socdaa xajka ayuu raacsanyah dawaafka marna waaba cibaado iska madax bannaanoo sideedaa loo dawaafi karaa kulli dawaaf oo dhan looma ogolaa haweenaydu markay xaado qabto eh, muxuu ahaaye iyo markay tahay markay caado qabto ama ay dhiigka ay qabto dhalmada xadiidka nebiga sal lla alay wasalam baa tilmaamaya oo iyadana xadiistaa ku sugan walwatu baa xaaraana isagana galmada in loo galmoodo haweeney caado qabta ama haweeney dhiigga dhalmada qabta xataa hadduu dhiiggu dhammaado laakiin ayna weli ka qabaysanin ma banaano in loo galmoodo walaa taqrabuuhunna xataa yahurna ilaa dhiigu ka go-o waay ma intaas keliya fa idaa tatahharna baa ka daba soo ma markay isdaahiriyaan oo qabaystaan fa'tuuhunna markaa u galmooda saas daraaddeed laba shardi ah inuu caadadu go-do iyo inay ka dahaaro qaadato daaqaadse waa inay ka qabaysanto hadday biyo heli karto ayib haddii biyo la waayo labadii ruux la isu baahan yahay la samaynaya ya bahaaradii badiilka ahayd bay qaadanaysaa marka way gebagabaysan khalaas xalaal bay soo noqonaya markaa saas maan ayib walistimtaacu baa xaaraam ha walistimtaacu raaxaysi baa xaaraam ah bima bayna asurati waalrukba inta u dhaxaysa xudunta iyo lowga lowga iyo xudunta inta u dhaxaysa in lagaga raaxaysto ama laga taataabto ayadoo caado qabta ayaa xaraana buu leeyahay ayib xataa shahwala-aanta bay leeyahay waxay u deliishanayaan aayaddii ahayd factazilu nnisa'a fi lmaxiid dumarku markay caadada qabaan ka fogaada ka fogaada taasay u deliishanayaan waxaa kaloo deliishanayaan xadiid keliya kaleo cabdillaahi ibnu sacad rasuulkaa la weydiiyey ninka maxaa xaaskiisa xalaal uga ah markay caado qabto markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam waxaad leedahay oo kuu bannaan wixii ka soo hadhay guntiga markay guntato inta laga guntado waa lowmiyo iyo xudunta inta u dhaxaysa intaa wixii aan ahayn baa kuu bannaan wa sidaasi waa sida madhabku qabo laakiin aragtiyo kale jiro masaladu sidaa la isula wado maxaa yeelay xadiid baa dhahaya isnacuu kulla shay ila nikaax galmada mooya wixii kalo dhan sameey marka taqriiban waxay leeyihiin xadiidkaasi waa mukhasaso kan horaa khasisayay leeyihin istimtaacu baa xaaraan ah raaxaysi ama tataabasho bimaa bayna asurati waalrukba lowga iyo xudunta inta u dhaxaysa lagaga istimtaaco ayaduna waa xaaraan wa yaxrumu waxaa xaaraamo intaasi waa intii dumarka caadada qaba xaaraanta ka ahayd inta ay caadada qabaan muddaday caadada qabaan wayaxrumu waxaa xaaraama cala aljunubi ninka janaabada qaba waxaa isagana xaaraam ka ah khamsatu ashyaaa shan shay baa isagana xaaraam ka ah asalaatu salaadii baa xaaraam ka ah ayib waa la isla ogoliy laa yaqbal llahu salaata bigayri ahuur xadiiskaasawaana dawaafkiina xaaraan buu ka yahay ya yani madhabka waa sidaasoo ninka janaabada qaba ma dawaafi kara kacbada wa qiraaat qur'aan wa qiraa'at qur'aani qur'aanka akrintiisa isaguna xaaraan ka ah ninka janaabada qaba axaadiis daciif oon sugnayn ayay u deliishanayaan cinda almuxadiiin ama in badan oo ka mid ah agtooda daciifka ah bay u deliishanayaan wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraanka ah ninka janaabada qabo wa xamluhu iyo musxafka xambaaristiisa waa sidii haweentii oo kale laa yamasu lqur'aana ilaa aahir ayaa loo deliishanay waawaafu dawaafkiibaa xaaraanka ah isagana xadiidka uu nebigu uhi sal la alay wasalam dawaafku waa sida salaadoo kale sida salaadoo kale waayo laakiin hadalkaa la baneeyey ee waxaan khayr ahayn han ku hadlino markaa dawaafisa marka salaadoo kale weeyaan dawaafku baa waxaa laga qaatay in salaadu siday shardi ugu tahay muxuu ahaaye ahaaradu dawaafkuna la mid halkaasa ka qaatay walrubsu baa xaaraan ka a nagaadi masaajidka uu ku nagaado masaajidka inuu dhex fadhiisto oo ku dhagaado isagana ruuxa janaabada qaba xaaraan bay ka tahay aayaddii bay deliishanayaano laa taqrabu asalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiil walaa junuban idinkoo janaabo qaba salaada ha u dhowaanina ilaa inaad gudbaysaan mooye ood jid gudbaysaan mooye marka laa taqrabu asalaata ay mawaadica asalaat bay leeyihi saasuu ku fasiraya salaada meelaha lagu tukado waa masaajidiiya ha u dhowaanida markaad janaabo qabtaan inaadba gudbaysaan mooye bimacnaa haddaad daafaysaan ood maraysaan dhib male laakiin inaad fadhiisataan oo ku nagaataan maya aayaddaasay daliishanayaan oo meesha laa taqrabu salaata bay mawaadic asalaad leeyihin waa meelihii salaada laga waa tafsiir ibni cabaas ayib adiga dood baa ku jirta wayaxrumu waxaa xaaraama cala almuxdisi ruuxa xadaay cala ljunubi soo ku waa ruuxa yani xadadka weyn qabo wey kaas kan muxdiska wuxuu ka wadaa xadaka yar xadaki yar oo wayse la-aantaa baa laga wadaa ilan xadadkii weynaa horay buu usoo sheegay soo ma mar hadduu xadadkii weynaa hore usoo sheegoo yidhi wayaxrumu cala aljunubi cala almuxditkan hadda wuxuu ka wadaa alxadat alaqar oo ah weyse qabla'aantii waay macana wayaxrumu waxaa xaaraamka cala almuxditi midkii aan weyse qabin alaaatu ashyaaa saddex shay baa xaaraanka isaga alsalaatu salaadii xaaraanka waawaafu dawaafkii baa xaaraanka wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraanka ah wa xamluhu iyo xambaaristiisa yani waxa weeyaan waxaa soo wuxuu soo gelayaa bay leeyihiin <clears throat> cumuumka xadiidka laa yamasu lqur'aana ilaa aahir kelimatu aahir waxaa soo gudagelaya alطahaara min alxadai alakbar wa min alxadai alasqar labada xadadka waa inaad daahir tahay markaad musxafka taabanayso haddii kale maya ma taaban kartid bay leeyihin intaasi wuxuu kaga soo baxay marka kitaabu dahaaru kaga soo baxay dahaaradii haddii la dahaaro qaato nijaasadii layska dhaqay oo laysu soo hagaajiyey dee waxaa xigta in salaadii la galo soo maaha kitaabu salaati salaadiibuu kitaabu yahay marka asalaatu salaadii almafruudatu ee la waajib yeelay khamsun waa shan salaadood salaadaha waajibka waa shan salaadood bimacnaa wuxuu doonaya inuu ku yidhahdo shantaa wixii ka soo hadhay oo salaad ah dhammaantood waa sunna ee waajib ma ah wax waajiboo farad ah oo asal farad u ah shantaas salaadood ayib waxaa kutusaya xadiid dhowr ah waxaa ka mid a ah xadiidkii micraajka israa walmicraaj bukhaari iyo muslim nebiga sal lla alay wasalam waa kii kontonka salaad lagu fard yeelay soo ma markii hore siduu mar nebigu muuse ugu imaanayo marna alla ugu noqonayo markii tam waxaa laga dhigay han salaadood hunna hamsun wahunna hamsuun baa layidhi marka tiradu waa shan salaadood xagga ajirkana waa konton marka shantaa u waay ninkii acraabiga ee nebiga u yimi sal lla alay waslam ee yidhi salaadaha maxaa ilaahay igu leeyahay nebigu wuxuu ku yihi shan uun sidaas daraaddeed baa waxay leeyihiin wixii shantaa ka soo hadhay oo dhan waa sunno warku halkaa waa shantii salaadood buu marka gudagalay awqaaddoodii wakhtiyada wakhtiyada mid walba wakhti bay leedahay sida ilahay qur-aanka uu sheegay ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa cibaado wakhti leh wakhti loo gooyey way wakhtigeedii buu ka hadlayaa marka ayb wakhtiga si guud salaadaha shanta ah qur-aankaa tilmaamay fasubxaana allahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun walahu alxamdu fi اsamaawaati waalardi wacashiya wa xiina tudhiruun aayaddaasaa wakhtiyada salaadaha tilmaantay fasubxaana allahi xiina tumsuun waxaa soo gelaya xiina tumsuuna maqribka iyo iyo cishahaa soo gelay walahu alxamdu fi اsamaawaati waalardi maxay ahayd subxaana xiina tumsuun waxiina tusbixuun waxiina tusbixuunana waa salaaddii subax meeshaa meeqaan haynaa saddex salaad sooma hayno walahu alxamdu fi اsamaawaati waalardi wacashiyan waa salaadda casar waxiina tudhiruunana waa salaadii duhur soo ma si guud qur-aankaa u sheegay wakhtiyada shanta salaadood axaadiista nebiguna sal lla alay wasalam way sii sharxdo way faahfaahisay faahfaahintii axaadiistuu gelayaa marka mid walba wakhtigeedu xaggee ka bilowdaa xaggeysa ku egiya ayib salaadda koobaad ee shanta ugu horraysa adduhru waa duhurka wa walu waqtihaa wakhtigeeda bilowgiisu waa zawaalu shamsi qoraxda zuulitaankeeda waay yani zawaalu shamsi mayluhaa can wasati asamaa waay inay samada bartamaheeda qoraxdu ka leexato ka iilato wax yar ka durugto oo dhankay u dhacayso iyo galbeedka u yara durugto saasaa la yidhaahdaa yani e, zawaalu shams ayb wa aakhiruhu duhurka wakhtigiisa aakhirkiisi iyo meesha ugu dambaysana waa idaa goortii saara uu ahaado dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu midlahu isagoo kale uu ahaado bacda dilli zawaal hooska zawaalka marka laga reebo bimacnaa wakhtiga duhurka ugu horeeya waa qoraxdu markay samada bartamaheeda ay ka leexato ay wax yar dhinac uga durugto dhanka galbeedkay u socoto markay wax yar u durugto ayaa duhurku galaya ayib see lagu garanayaa inay durugtay waxaa lagu garanayaa bay leeyihiin shay qori iyo wuxuun baad istaajinaysaa qotominaysa markaad qotomiso hooskiisu intuu isdhimahayo oo yaraanayo weli samadu qoraxdu ma aynan gaadhin bartamaha samada ma gaadhin markay qoraxdu bartamaha taagan tahay hooskii yaraanayay waa istaagayaa meeshaa uu ku istaagay markuu yaraanshaha markuu ka istaago qoraxdii marka barhtamahay ku taagan tahay marka kadib uu bilaabayaa hoosku inuu inuu kordho soo ma yani markaad istaajiso u istaajiso waxaad xariiqaysaa meesha aad hooskiisu joogo shayga taagan xariiqdii buu marka ka durkayaa xagga shayga salkiisa taagan buu u durkayaa hoos intaa uu durkayo qoraxdu waxay kusii socotaa bartamahay ku socotaa markuu istaago uu socodka istaajiyo bartamahay taagan tahay markuu bilaabo inuu siyaado qoraxdii markaa waxay u badatay dhankii galbeedkay u badato markaa way zuusha wey macnaha saasaa macnaha lagu garta wa aakhiruhu idaa saara dillu kulli shay duhurka wakhtiga ugu dambeeyana waa shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan shay walba hooskiisoo kale markuu noqdo ah, oo hooskiiyo shaygii baa isla ekaanaya see baad ku garana isla ekaadeen yacnii qorigii aad istaajiyey ama shaygii aad istaajisay markaad saa u istaajiso yaad hooskiisu meeshuu ka eg yahay baad xariiqaysaa kadibna waad ku seexini ya waad seexin dhulkaad dhigi meeshii salka uu ku hayay baad ka seexin haddii meeshii hoosku joogay iyo shaygaad istaajisay isla ekaadaan markaasuu duurkii dhammaaday ma fahamteen bimacnaa saas wey qiyaastaasaa lagu keenaya wuxuu yidhi bacda dilli zawaal waxaase la socda waxaa laga goynayaa marka hoos la yidhaahdo dillu zawaal dillu zawaalka waxa weeye ama dillu listiwaana waa la yidhaahdaa marka ay qoraxdu barhtamaha taagan tahay oo ay xaggii ay ka timidna ka soo dhammaatay xaggay u socotayna ayna u badanin markaa wax kastoo jira hoos buu leeyahy hooskaa soo hadhay ee markay bartamaha ku taagan tahay shaygu leeyahay kaasaa waxaa la yidhahdaa dillu listiwa ama dillu zawaal baa la yidhahdaa saas way maanaa haddaan si kale u dhahno soomaynaan dhihin hoosku waa isa soo dhimaya waa soo nusqaamaya meel buu istaagaya markuu istaago isdhimidda iska taago siyaadana uusan bilaabin hooskaasaa waxaa la yidhaahdaa dillu zawaal hadhow marka waxaad samaynaysaa markaad qiyaasayso hooskii istiwaha markii bartamaha qoraxdu joogtay hooskii jiray waad ka goyni inta kaliya shaygu waa inay isla ekaadaan marka see maalan maalan markaad qotomiso saa markaad u qotomiso hooskiisii suu u nusqaamhay u nusqaamay u nusqaamaya intanaa soo hadhay soo maarta intanaa soo hadhay hadhow waxaad rabtaa inuu duurkii dhammaaday in kalen aad ogaato waad istaajisay waad qiyaastay meeshanaad xariiqday dillul istiwaa halkanuu ku egyahay hadhow xilligii marka la gaadhaad istaajinaysaa haddana markaad istaajiso hooskiisu halkaasuu joogaa hooskiisii isagu ma isla egyihiin markaad qiyaasayso intii dillul istiwaag aha ka go soo qaad marka dillul istiwaagii soo dhaafi kadibna seexi ma fahanteen waa inuu marka isla ekaado hooskiisii markaad intan dilul istiwaaga ka goysay inta soo hadhay iyo shaygu waa inay isla ekaadaan markaasaa waxaa la joogaa castuurkii markaasuu dhammaaday marka dillul istiwaaga bacda dilli zawaal waa in isaga laga jaro oo kaa gadaashiisa marka kaa laga yimaado shay walbiyo hooskiisu markay isla ekaadaan markaasaa duhurkii u dambaysa ayb sidaa waxaa tilmaamaya xadiidkii jibriil nebiga sal alay wasalam jibriil baa u yimid salaad walba wuxuu ka tujiyey bilowgeeduu maalintii hore ka tujiyey maalintii labaadna dhammaadkeeduu ka tujiyey duhurka markay qoraxdu suushay buu maalinkii hore tujiyey maalinkii labaadna wuxuu tujiyey markii shay walbii hooskiisu isla ekaadeen kadibna wuxuu ku yidhi wakhtigu labadaasuu u dhexeeyaa marka xadiiska jibriil baa sidaa ku cad walcasru casarkii wey waalcasru weeye salaada labaad wa awalu waqtiha waqtigeeda bilowgiisu aziyaadatu waa siyaadid calaa dilli lmili hooska la midka ah shaygiisii hooska shaygii sii la midka ah wixii iyaa markii uu ziyaado bilaabo ayaa markaasi wakhtigii casarka la joogaa yacni soomaynaan dhihin duhurka wuxuu ku egyahay shay kastiiyo hooskiisu markay isla ekaadaan ayib isla ekaanshihii hadduu ka siyaado wax ku darsado oo shaygiiyo hooskiisii wax yar isdheeraadaanoo hoos ku dheeraado markaa markaasuu casarku bilaabanaya waa ziyaada yar markay timaado saas manaa dillulmiliga maxaa laga wadaa yani shaygii iyo hooskiisii markay isla egyihiin waxaa la yidhahdaa dillulmili waa isla mid shaygii iyo hooskiisibaa isla mida dilligaasi markuu ka yara ziyaado waa casarkii baa bilowday marka ayib sidaas waa sida hadda kitaabku inoo qoray laakiin waxay qabaan shaaficiyadu wakhtiga duhurka iyo casarku meeluu isugu yimaadaa jira oo markaa shay walbiyo hooskiisu isla eg yahay casarkiina waa soo galay duhurkiina waa baxay meelay isaga yimaadaan ayb wa aakhiruhu waqtiga casarka aakhirkiisiiyo meesha ugu dambaysana fi lkhtiyaari sida la doortay fii waqti lkhtiyaar fii waqti likhtiyaari waqtiga doorashada waqtiga fiican ilaa dilli lmilayni labanlaabka hooskiisa inta laga gaadhayo wey hoos islabanlaabay oo ciddii hooska uu u ahaa isku laban laabay wakhtigeeda inta laga gaadhayo ilaa intaana waa waqtu lkhtiyaar wa fi ljawaasi wa fii waqti ljawaasi bannaanida wakhtigeeda dhexdeedana ilaa ghuruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda inta laga gaadhayo waqtiga casr casarku saddex waqti buu leeyahy waqti waa waqtu lfadiila waa waqtu lfadiila waa bilowga waa shay kasta iyo hooskiisu markay intay isla ekaadaan siyaadada yar ku darmato soo mid maaha wakhti labaad waxaa la yidhaahdaa waqtu likhtiyaar kelimat likhtiyaar waxaa laga wadaa bimacnaa wakti ka fiican wixii ka dambeeya kelimadaa ikhtiyaarkana inta badan imaamka madhabkaa aada u isticmaala kitaabkiisa umkaa iyo haddaad aragtaan wafi likhtiyaar buu ku leeyahay bimacnaa sida la doortay oo fiican waay waa laga fiican fiicanya laakiin sida roon saas wey fii waqti alikhtiyaar wakhtiga roon ee wakhti ka fiicanna ka hormaray wakhtigu isagu ka fiican yahayna ka dambeeyo wakhtuulikhtiyaar bay u yaqaanaan wakhtigaasina waxa weeyaan waa ilaa inta shay walba hooskiisu ku labanlaabmayo wakhtigaana waa likhtiyaar oo waa tukan kartaa biduuni soma waktuljawaas baa jira wakhti iska bannaan laakiin waxoogaa laga fiican yahay waa wakhtigee waa ilaa qoraxdu ka dhacayso qoraxdu markay dhacdo markaa wakhtigii waa baxay macnaha ayib qoraxda ilaa qoraxda dhicitaankeeda inuu ku eg yahay salaada casarku xadiidka nebigaa tilmaamaya sal lla alay waslam xadiid abi hurayra ninkii salaadda subax hal ragcada ka gaadha intaynu qoraxdu soo bixin salaadii subax waa gaadhay ninkii salaada casar ka gaadhay intaynu qoraxdu dhicin hal ragcad ah salaadii casar waa gaadhay xadiidkaasaa sheegaya oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen ayb wlmaqribu weeye salaada saddexaad salaadii maqribka wa waqtuhaa waqtigeedu waaxidun waa hal mid ya soo duurku waqti bilow ah iyo waqti dhammaado ma lahayn casarkuna saddex waqti soo ma lahayn maqribku isaga waa hal wakhtiba wax qaybsamo maaha oo muxuu yahy wa huwa wakhtigiisu waxa weeyaan maqribka wakhtigiisu waa quruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey qoraxdu hadday dhacday maqrib waa soo galay wa bimiqdaari maa yu'adinu iyo qiyaas wuxuu jirayaa oo maqribku sii jirayaa bimiqdaari maa yu'adinu qiyaasta uu aadaamo mu'adinku wayatawada'u uu weysaysto ruux oo wayasturu uu asturo alcawrata cawrada uu asturo oo wayuqiimu uu aqimo asalaata salaada uu aqimo oo wayusallii uu tukado hamsa rakcaatin shan ragcadood uu tukado maqribka markay qoraxdu dhacdo wuxuu ku egyaho wakhtigiisa dhanba ku egyahay muddada ku filan aadaan iyo abcan aqimaad soo ma aadaan iyo weyse qaadad iyo inaad dharka labisato ood cawrada asturto iyo salaadda in la aqimo soo ma oo la tukado salaadda la aqimo iyo in shan ragcadood la tukado muddada intaa lagu samayn karo unbuu maqrib joogaa muddadaa wixii ka siyaasan maqrib waa baxay soo ma lan wakhtigiibu wuxuu ku xadidayaa markan ila hoos ma jiro moogta qoraxdii waa dhacday maxaa marka lagu xadidaya waxaa lagu xadidayaa afcaal baa lagu xadidaya sooma afcaal intaa inta la samayn karo unbuu wakhtigu joogaa shanta ragcadood saddex waa maqribkii labada kalena waa labadii sunnada ka dambaysay waay a muddada intaa la samayn karo oo sheekhow dadku waa kala cag culus yihiine mid baa durba qiimi oo durba aadaami karo durba weysaysan karoo durbo muxuu ahay labisan karo durbo salaadiisa kala tuuri salaaddii baa kala gaabanoo kala dheeroo ya waxay yidhaahdeen kan aad u cag culusna la fiirin maayo ninka dheeraynahayana la fiirin maayo dhexdhexaadka qiyaasta laga qaadanayo halkaasay ka baxeen ayib marka waktigeedu waa wakhti cidhiidhi ah waa dayiq wlmaqribu maqribkii way waqtuhaa waqtigeedu waaxidun waa mid wahuwa quruubu shamsi bilowgiisu waa quruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wayamtadu way markaa wuxuu sii jirayaa bimiqdaari maa yu'adinu qiyaasta uu aadaami karo ruux wayatawada uu weysaysan karo ama gabagabaysan karo ama qabaysan karo wayasturu uu asturiyo alcawrata cawrada uu asturayo wayuqiimu uu aqimayo alsalaata salaada uu aqimayo wayusallii uu tukan karo hamsa rakacaatin shan ragcadoodna uu ka tukanayo muddadaasi acmaashaa lagu samayn karo muddadeedu iyo wakhtigeedu waa intaa ayib qowlkaasi waa qowlka jadiidka ah fi lmadhab laakiin alqowl alqadiim waxayna u deliishanayaan sidan markay leeyihiin xadiidka jibriil markuu nebiga salaada baraya wakhtiyadeeda calayhi salaam nebiga sal lay wasalam maqribka maalintii horena wakhti buu tujiyey qoraxdu markay dhacday maalintii dambena isla wakhtigii unbuu tujiyey ma kala duwaynba sidaas daraaddeed waxay leeyihiin salaada maqribku waa hal wakhti wakhti sii dheer maba jiraba <clears throat> madhabka imaamu shaafici qowluhu alqadiim ayaa wuxuu yahay maqribku inuu jirayo ilaa inta guduudka shafaqa laga waayayo ya xawaweerta ilaa shafaqaasi qarsoomayo yaani marka qoraxdu dhacso guduud kama muuqdo ufuqa guduudkaa inta laga waayahayo maqribka wakhtigiisii waa jiraa waa qowlka qadiimka ee shaafici waay isagaana xoog badan isagaana xoog badan sidaas daraaddeed bay rajaxayaan a'imo badanoo shaaficiyada ka mida oo ka mid yahay alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah imaamka laftiisa kutubtiisa qaar ka mida weliba kutubtii jadiidka ah sida kitaabkiisa imlaha oo kale wuxuu leeyahay xadiidka ku soo arooray meesha hadduu asaxo waan qabaa imaamu nawowi marka wuxuu leey xadiidku waa saxiix muslim iyo qayrkiibuu ku yaallaa sidaas daraaddeed waa madhabka shaafici buu yidhi madhabka shaafici waa yani waxa weeyaan waa meelaha qawlka qadiimkii ka xoog badan yahay qawlka jadiidka ah, qawlka qadiimka abaa ah ka xoog badan meeshan daliilka marka la fiiriyo maxaa yeeley axaadiista macnahaas ayaa tilmaamaysa xadiis dhowra ah. waqtu salaati almaqribi maa lam yaqib ashafaq maqribka wakhtigiisu waa inta guduudku uusan qarsoomin waayo xadiis baasaa u caddaynaysa waalcishaa'u weeye salaada xigta wa walu waqtihaa waqtigeeda bilowgiisu waxa weeye idaa goortii qaaba uu qarsoomo ashafaqu guduudka alaxmaru ee guduudan cawaweerta guduudan markay qarsoonto waa shafaqu waa un guduudkaas alaxmaruna waa uun kusii caddaynaya wa aakhiruhu salaada cisho aakhirkeeduna fi likhtiyaari fii wakti alikhtiyaari wakhtiga doorashada wakhtiga roon waxa weeyaan ilaa ulu lleyli habeenka saddex meelood meeshii inta laga gaadhayo wa fi ljawaazi wa fii waqti اljawaazi bannaanida wakhtigeeduna waxa weeye ilaa طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa inta laga gaadhayo aلثaani ee labaad fajarka labaad dhalashadiisa inta laga gaadhayo ayaa waqt اljawaazi salaada cishuhu cinda shaaficiya saddex waqti bay leedahay waqti waa waqtiga bilowga oo waa waqt اlfadiila maya waa waqtiga bilowga ah waa waqt bilowga ah oo waxa weeyaan waa marka guduudkaasi qarsoomo caweertu tagto ayb waktuna waa waqti likhtiyaaroo waa wakti ka fiican wixii isaga ka dambeeya ya waqti fiican waa waktlikhtiyaarkuna waa ilaa laga gaadhayo ulu lleyl habeenka niskii laga gaadhayo waxaan u saddex meelood meel laga gaadhayo saddex meelood meel inta laga gaadhayo saddex meelood meel marka habeenka laga hadlayo bimacnaa waxaa la fiirinayaa qoraxdu markay dhacday waxaan u Eh, qoraxda markay dhacday soo habeenkii ma soo gelin xilliga iyo fajarku markuu dhalanayo ayaa la qaybinaya saddex meelood baa loo qaybinaya annaga maalan fajarku qormu noo dhashaa ya shantu noo dhashaa sooma shantoo daqiiqada dhiman buu dhashaa sooma ayib qoraxdun goormay noo dhacdaa waxay noo hal saaco toddobada oo wax dhiman soo ma soo saas ma isku dar marka saacadaha halkaa ka soo baxa ayaad marka saddex meelood u qaybinay waxaa dhici karta inay noqoto afar saac inay noqoto uludku waa markay noqoto labiiyo toban saac habeenku noqdo waa hadduu ka yaraadana saddex saac iyo waxbay noqoni markaa soo ma ilan saacad baa go'aysa meesha ka baxaysa saasaa loo xisaabinaya wa fi ljawaazi waqti ljawaazi bannaanida waqtigeeduna waxa weye ilaa tuluuci alfajri ahaani ilaa fajarka labaad dhalanayana way iska bannaantaoo waa la tukan karaa ayb sidaasi waxaa tilmaamaya ilaa waqtigaa in la tukan karayo waxay u deliishanayaan xadiidka muslim iyo ku yimi xadiid abi qataada nebigu wuxu uhi sal lla lay hurdadu sideedaba gaboodfal ma keento laakiin gaboodfalku waxa weeye waa cidda aan tukanin ilaa salaadii kale wakhtigeedu soo galo ilaa salaaddii kale wakhtigeedu yimaado ruuxii salaadda ka tegey kaasaa gaboodfalay laakiin ruux seexday oo iska nastay taa gaboodfal maaha marka salaadda wakhtigeedu waa jirayaa xadiiska laga qaado ilaa tii kale wakhtigeedii yimaado oo macnaha maqribkii soo maa salaadda cishaha tee ku xigta soo subaxu kuma xigto sabaxu goormuu soo galaa fajarka labaad dhalashadiisa ilaa wakhtigaa inay salaaddii cishaha wakhtigeedii sii jirayuu xadiidku tilmaamaya cumuumkiisa saasaa laga qaadanaya kaasay u deliishanaya ayib wsubxu subxii weeye salaada yani shanaadee u dambaysa wa walu wakhtihaa wakhtigeeda ugu horeeyana tuluucu lfajri aani fajarka labaad dhalashadiisa waay fajarka labaad muxuu inoo leeyahay laba fajar baa jira yani fajar waa ooga hore midkaa dhahno ooga horo waa iftiinka muuqanayo iska cad oon ballaadhanaynin taagmaya taagmaya magaalaa inta badan lagu korayo waxyaalaha lamaba arkaba baadiyaha iyo markaad joogto baad arkay yaani salaada subax intuusan waagu baryin iftiin baa ka soo horaynaya muddo ka hor iftiinkaasi marka waa taagmaya samaduu isku taagaya ma ballaadhanayo iftiinkaasu markuu muddo jiro waa baaba'aya markaasaa waxaa imaanaya iftiinkii waabarkaa imaanaya iftiinkaa horaa marka waxaa la yidhahdaa fajarka beenaalaha baa la dhahaa fajrulkaadib waa kan dambe ee salaada subax wakhtigeedu kusoo gelayo fajru saadiq baa la yidhahdaa wuxuuna kaga gedisan yahay asagu wuxuu isku ballaadhinayaa yani hawada yani ufuquu isku ballaadhinaya kadibna guduudkii baa soo raacay kaas wey marka fajarka labaad kaas wey waakhiruhu salaada subax wakhtigeeda aakhirkiisu waxa weeye fi likhtiyaari fii waqti alikhtiyaar wakhtiga doorashada ila alisfaari waa ilaa cadaanshaha laga ilaa yani waxa weeyaan dhulku ka caddaanayo isfaarku bimacna idaaa ilaa dhulku ka caddaanayana waa waqtu likhtiyaaro waa wakhtiga fiican waa laga fiican yahy wa fi ljawaazi wa fii waqti ljawaazi salaada fajarka wakhtigeedu waxa weye filjawaazi fii waqti ljawaazi bannaanida wakhtigeeduna waxa weeye ilaa tuluuci ashamsi ilaa qoraxdu ka soo baxayso ilaa intaana way bannaantaho waa la tukan karaa waa xadiidkii markii dhow aan sheegayna baa ku tusiyo ruuxii salaada subax ka gaadhoo ka tukada hal ragcad ah intaynan qoraxdu soo bixin salaadii subax waa gaadhay waa haleelay xadiidkaasaa ku tusay <clears throat> ayb faslu wa sharaa'iu wujuubi salaati alaaatu ashyaa salaadda waajibitaankeeda shuruudaheedu waxa weeyaan alaaatu ashyaaa waa saddex shay salaaddu markay ruuxa ku waajibayso saddex shay waa in laga helo ruuxaas alislaamu islaamnimo oo gaalka salaadi kuma waajibayso maxaa laga wadaa waxay ka wadaan laga dalbi maayo tuka la dhihi maayo maxaa yeelay kamaba asaxaysaba soo maa laakiin aakharo salaadihii uu ka tegay waa loo ciqaabi bay qabaan lianna alkufaara mukhaatabuuna bifuruuci shariica qaacida halkaasay marinayaan salaadaha intuu ka tegey cuquubada way u siyaadinaysaa bay leeyihiin laakiin adduunka ilaa uu soo islaamo salaadii laga dalbi maayo lanna kaba ma asaxaysaba ayib marka ruux waa inuu muslim yahay walbuluuqu waa shardiga labaadee waa inuu qaan gaadho hadduusan qaan gaadhin ilmaha yarka ah salaadu kuma waajibin rufica alqalamu can alaaa xadiidkii cali soomaiyo saxaabada qaar ka mid laga wariyey yani saddex qalinka waa laga kor waxba kuma waajibaan ilmaha yarkaa baa ka mida ah, ilaa qaan gaadho ayib waalcaqlu iyo caqligii waxaa kala gedisan shartu sixa iyo shartu wujuub hadda waxaan ka hadlayno waa shuruudu wujuub ilmaha yarkaa salaadi kuma waajibto laakiin way ka asix ya hadduu tukado way ka asix ilmaha toddoba jir markay yihiin salaadda amar soo ya toban jirna ku garaaca cibaadaadku way ka asixi xajkii wuu ka asixi ilahay fadligiisa waa xajkii wuu ka asixi cumradii way ka asixi salaaddii way ka asixi soomku waa ka asixi khayraadka waa loo qori laakiin hadday dembi galaan ama ay dayacaan waajibaadkii loo qori maayo ah, saas way maana marka walbuluuqu gaadhitaan inuu qaan gaadho walcaqlu iyo caqligii inuu ruuxu caqli leeyahy waa in maankiisi iyo garaadkiisi iyo garashadiisu joogto hadduu maanka lumiyo wuu waashay ama ma ahee wuu miyir daboolmay ama ma ahee waaba ahbal waay waa doqonnimo iyo nacasnimu ku dhashay waxbaba ma kala garanayaba sidaas daraaddeed waxba laguma lahaa salaadii ku waajibi mayso wa huwa kaasi saddexdaas shuruuda waajibka wa huwa isagu xaddu takliifi kallifidda addoonka in la kallifo xaddeeda waa addoonkan in la yidhaahdo waa kallifan yahay oo xil baa saaran oo waajib baa laga rabaa oo waxbaa shaygaasi hadduu sameeyo waa loo ciqaabi takliifta iyo xilkaas shuruuddeeda waa shuruudaas baa shuruudu ah ciddii shuruudaa laga waayo markaasi mukallaf maaha wa huwa isagu xaddu takliifi takliifta xadkeeda wey macnaa ayib shardi kaluu ka tegay oo afaraado salaadda shuruudeeda ka mid aho waa in ay dumarkay khaas ku tahay waa inay dhiiggii caadada iyo dhiiggii nifaaska ay daahirka yihiin haddayna daahir ka ahayn ma salaad baa ku waajibaysa kuma waajibayso saas maana ayib wsalawaatu salaadihii almasnuunaatu halkaa wuxuu kaga soo baxay marka shuruuda salaada saas daraaddeed maalan eh, ruuxa haddii uu suuxo ama la suuxiyo dadka maalan marka obereshinada iyo qallinada lagu samaynayo soo soo lama suuxiyo ruux baa laga yaaba maalan inuu duhurkii ilaa casarkii ilaa ceshihii uu suuxsanaadaba markuu soo miraaboo soo kaco salaadihii ma lagu leey ya maya laguma lah maba qalaynahayo sababtu maxay tahay leanna maankii baa maqnaaba waa manaatu takliif takaaliifta shareecadu meesha ay ku dhacdo waa maanka joogidiisa maanka hadduu ruuxu lumiyo bimacnaa takaaliiftii way ka kor qaadmaysaa macnaha saa laga wadaa ayb wsalawaatu salaadaha almasnuunaatu ee la sunneeyey hamsun waa shan salaadihii sunnada buu inoo galay salaadihii waajibka ah markuu ka soo hadlay salaadaha sunnaha buu galay salaadaha sunnaha ee shantay hadda uu inoo sheegayo waa kuwa sunanimadkoodu adag yahay jamaacana in lagu tukado ay tahay salaadaha sunnada waa fara badan yihi siyaabo kala gedisanna waa loo qaybiyaa kuwo waa jamaaca lagu tukan kuwa goonigooni baa loo tukan kuwa salaadaha waajibkay raacsan yihiin kuwa wakhti bay leeyihiin kuwo wakhti ma leh marka qaybaqaybuu ka tilmaamaya shanta salaadood waxa weeye alciidaani labadii ciidood ciidulfiriga iyo ciiduladxada midna ramadaan ka dambayso midna xajka dhexdiisa walciidaani iyo alciidaani labadii ciidood walkusuufaani iyo labadii madoobaasho iyo labadii dayaxmadoobaadka iyo iyo qoraxmadoobaadka walistisqaau iyo roobdoonti shantaa salaadood mid walba baab gooniyuu ku keeni doonaa qaabka loo tukanayo laakiin shantaasi wuxuu hi waa sunnooyin adag abcan jamaacana in lagu tukaday tahay in laysla tukado wasunanu sunnooyinka attaabicatu ee raacsan lilfaraa'idi waajibaadka raacsani sabca casharata rakca waa toddobiyo toban ragcadood yacni wuxuu ka wadaa sunnooyinka raatibada ah ee ama salaadaha waajibka ka horeeya ama ka dambeeya kuwaasaa la yidhahdaa yani altawaabic ama rawaatib baa la dhahaa ayib waa toddobiyo toban ragcadood rakcata alfajri salaada subax labada ragcadood ee ka horeysa waa labo wa arbacun iyo afar ragcadood oo qabla duhri duhurka ka horeeya wa rakcataani iyo laba ragcadood oo bacdahu duhurka ka dambeeya duhur ka dambeeya kuma dhihin afarna waad ka dhigi kartaa duhurka gadaashiisa xadiiskii nabi waa kii ah afar duhurka ka horraysa afar ka dambeysa dambaysa ruuxii ilaaliyo xifdiya jannaduu galaa iyadana waa bannaanta wa arbacun iyo afar ragcadood oo qabla alcasri casarka ka horreeya iyadana waxaa tilmaamaya xadiidkii cumar oo nabigu yidhi ibni cumar dheh oo nebigu yidhi sal ly sl allah u naxariisto ruuxii salaadda casar ka hor afar tukaday iyadana waa sugan yahay ayib wa ragcataani iyo laba ragcadood bacda almaqribi cala asaxiix salaada casarka kadibna waa la tukan karaa madhabka kama hadlayno laakiin iyadana waa la tukan karaa laba ragcadood waa tukan karta nebigu waa tukan jiray sal lay slam wa arbacun qabla alcasri wa ragcataani iyo laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka gadaashiisa ah maqhrib gadaashiisa laba ragcadoodoo ah to iyagana waa muakad kahorti inaad laba ragcadood tukatana waa bannaanta liman shaaa wa alaaun iyo saddex ragcadoodoo bacda alcishaai cishaha gadaashiisa ah yuutiru saddexdaa ragcadoodoo uu ku witrinayo biwaaxidatin mid oo minhunna saddexda ka mida saddexda mid ka mida waa witirkiio waa ragcaddii tirada isdheer ka dhigaysa salaadda habeenka tiradaasdheer witrka ka dhigaysa ayb intaasi wuxuu inooga dhigay waa salaadaha rawaatibta ah laakiin mulaaxadada jirta waxay tahay halkan ragcad ee uu cishaha raaciyey raatibo ma aha soo ma maxay tahay waa witirka witirkuna sida haalibkaa wuxuu raacsan yahay salaatuleilkuu raacsan yahay ah, ila waxa weeyaan waa cishaha iyo labadiisa ragcadoodee raacsan waa salaaddii faradka iyo raatibadeedii way israacsan yihiin iyagu markaad labadaa tukato kadib ayaad hal ragcadoo wetir a tukan kartaa ama saddex witira ama shan ama toddoba adiga ama dib ka dhigo ama wakhtigaa ka dhigo waa salaatuleyl iyo witirkeedii markaa dib buuna ka keeni doonaa salaatuleylka markaa tilmaami doona ayib hal ragcad inay tahayna xadiiska muslim baa ku tusayo alwitru rakca min aakhir illeyl witirku waa hal ragcad ah isagaa u yar hal ragcad baa u yar saddex shan toddoba sagaal kow iyo toban ayib wa alaaثu nawaafila saddex sunno saddex salaadoodoo sunnooyina iyaguna mu'akadaatun waa kuwa la adkeeyey saddex salaadoodoo sunnaa oo iyagana adag baa jiro sunno nimadkoodu adagya salaatuleyli salaadda habeenkii la tukado way midda koobaad waa salaada salaadaha sunnaha ah salaada ugu fadli badan waay sida nebigu sheegay sal alay wasalam marka faradka laga tago salaad la tukado sunnaa waxaa ugu fadli badan salaat leyl saas way macanaha waxaana la yidhaahdaa markaad cishaha tukatay labadiisa ragcadoodee raacsan wixii ka dambeeya ilaa waagu ka baryo salaad subax wakhtigeeda laga gaadhay inta u dhaxaysa salaadaa tukataa salaatuleyl la dhahaa witirkana maxaa la dhahaa witirku waa salaada tirada isdheer ku dhammaanaysa hadday hal ragcad tahay waa hal ragcadoo witir ah ya hadday saddex wada socoto tahay saddexduba waa wada witir hadday shan tahay shantuba waa wada witir leanna way wad wada socdaan sooma hal ragcad bayna ku dhammaanayaanoo tira isdheer ah witirkuna kaas waa salaatuleilkaas buu ka mid yahay ama keligii buu noqon karaa ayib wa salaatu duxaa salaaddii barkinka waa talabaadna waa salaada barqinka la tukado iyaduna waa midii eh, uu nabigu sal ly slam abu hurayre u dardaarmay xadiidka bukhaari iyo muslim ah, laba ragcadood oo barqinkii ah ha ka tegin buu ku yidhi saasuu u dardaarmay ayib nabiguna sal lay wasalam maalintii uu maka furtay buu tukadayo sideed ragcadood buu nabigu tukaday sal lay waslam ayib ah, umahani binti abi aalib siday warinayso xadiidka bukhaari iyo muslim sidoo kale marka sidaas weyaan salaada duxada waxaa iyadana la tukadaa qoraxdu markay wax yar soo kacdo intay soo baxdo wax yar soo kacdo taqriiban soo bixitaankeeda shuruuqa marka toban daqiiqiya laga joogo meelahaas shan iyo toban daqiiqiya oy soo kacda laga bilaabo ilaa zawaalka laga gaadhayo yaa la tukanaya tiradeedu marka waa ya laba ragcadood baa u yar ya sideedna waa u badan tahay kutubta shaaficiyada minhaajka iyo rawdaha iyo nawowi labiyo toban baa u badan buu yidhi laakiin badankood waxay leeyihin sideeddaa u badan labiyo tobanka xadiiskeedu waa daciif laakiin sideedda yaa xadiidka ummuhaani loo daliishadaa wa salaatu duxaa waxayse u fadli badan tahay wakhtiga ay qoraxdu kululaato oo dhulka iyo carrada kululayso oo dadka noolaha lugta jilicsan oo dhan ay cagagubiyoodaan soo ma waa ah, xadiidku aha nebigu sal lay slm dhihi jiray salaatu alawaabiin xiina tarmudu lfisaal yani nirgaha yaryarkaa ah, markay cagagubyoodaan oo dhulku kululaado xilligaa weeye xilliga salaada dadka ilaahay u noqda salaadoodu waa xilliga xilligaasay ku fadli badanta wa salaatu taraawiixi weeye salaada xigta salaada taraawiixda Ah, salaatu taraawiix ayadana waa salaatu leylkii oo ramadaanka laysla tukanayo waa xilliga ramadaanka la gaadho salaaddii salaatu leylka ahayd oo si wada jir oo jamaaco loo wada tukanaya salaatu taraawiix la yidhahda salaatu taraawiixna waxaa loogu bixiyey markii afar ragcadood la tukadaba waa la nasan istiraaxa la qaadanaya meeshaasaa laga soo qaatay waxoogaa waa loo yara nasan afarta kale haddana loo istaagaya macnaha ayadana muxuu ahaay xadiista nebiga sal ly slam baa kutusaysa waynu dhaqaana yada waaba tukanaaba shaaficiyadu salaada taraawiixda waa labaatan ragcadood iyo saddex witir ah saasay qabaan waxayna u deliishanayaan cumar markuu dib u soo nooleeyey salaada taraawiixda waxay leeyihiin saddex iyo labaatan ragcadood buu amray saddex witira iyo labaatan salaadu taraawiix aarkaasi cumar ma ka sugan yahay dood baa ka jirta qaar waxay leeyihiin aar kalaa jiro toban mxuuha ah, kow iyo toban ragcadood baa sugan kan labaatankuna waa daciif qolana kanay sugayaanoo waxay yidhi may cumar kanaa ka sugan xadii marfuucase ma laho xadii marfuuca ku soo aroori laakiin isagu waa daciif ma sugna marka aarkaa cumarun haddii wax loo helo la xoojiye mooye labaatanka ragcadood min xayu daliil way iska bannaantahay haddaad doonto labaatan badi sideedu salaada taraawiixdu cala asaxiix wakhti ma leh wakhti go-an ma leh waxaan u jeeda ma leh waxaan ka wadaa yani tiro go-an ma leh cala asaxiix sida fadliga badan waa koob iyo tobanka ragcadood ama saddex iyo toban laakiin kuma xidhna bilijmaac bilijmaac tiro ma leh haddaad doonto meeshaad doonto gaadhsii lakiin waxaa laysku haysta waxa weeye war tiro go-an oon nas lahayn ma la laazimi karaa tiro go-aan labaatan uun oo nas lahayn ma lagu taqayudi karaa ilan taasi waxay u baahan tahay daliil waxay u baa takhsiis bay u baahan tahay soomaa waa untaadoodu laakiin in la badin karo la wadi karo taa iyadu dhib male nacam saas daraaddeed fuqahada madaahibtu midba meel ku dhuftay mid yidhaahda soddon iyo dhowr mid yidhaahda afartan iyo dhowr imaam shaafici uu yidhi labaatan laa ba'sa hawlahaasi layskuma dhibo wax dhibaataa ah male ayb hada billahi towfiiq wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed wala sabi slm ya fifty ah fifteen minute ma haysan ayib haddaan fifteen haysan aan ku darno inta wa sharaa'iط الsalaati salaadda shuruudaheedu qabla اdukhuuli intaan la gelin fiihaa salaadda dhexdeeda hamsatu ashyaaa waa shan shay ya he shaqo bilaabay miya shaqada toban daqiiqo dib yaro dhig wa sharaa'itu salaati salaadda shuruudaheedu qabla dukhuuli intaan la gelin fiiha dhexdeeda khamsatu ashyaaa waa shan shay shan shay baa shardi ah salaada intaadan gelin inaad soo diyaariso maxay tahay tahaaratu alacdaa'i xubnuhu inay daahir ka yihiin min alxadai xadadki inay daahir ka yihiin xubnaha jidhku waa inay daahir ka yihiin xadakii waa xadakee ya min alxadaثi اlasغari wاlakbar labadaba waa inay daahir ka yihiin xubnuhu o waase goorma waa markaad kari karto haddaabad waxaad ku dahaarad qaadataba weydo maxaad samaynay ya faaqidu tahurayn baa la dhahaa carrana ma haysid biyana ma haysid wakhtigiina waa soo galay ishtusawi ya waa tukan faaqidu طahuurayn intaas haba tabartaada faاtaquu اllaha ma اstaطactum markaa ha laga doodo talow ma soo celin doonaa mise ma soo celin doono dood dambe wa hainoo dambaysa laakiin tuko horta ayib wاnajasi wاnnajasi xagga horay ku xidhanta bahaaraة اlacضaa'i xubnihii waa inay daahir ka yihiin min alxadai xadadka waa inay daahir ka yihiin wanajasi nijaasadana waa inay daahir ka yihiin nijaasna waa inay daahir ka yihiin allahuma intii yartee la cafiyey mooye nijaasada maxaa la cafiyey fi lmadhab ya dhiig yar iyo malax yar iyo dhacaan yar iyo soo ma intaa la cafiyey mooye intii kale waa inaad jirku iyo jirku daahirka iyo xubnuhu wa satru lcawrati weeye shardiga labaad cawrada in la asturo bilibaasin dhar lagu asturo daahirin oo daahir ah intii cawrad ahayd waa inaad qariso dharka aad ku qarinaysana waa inuu yahay dhar daahir ah saas maana cawrada raggu shaaficiyada agtoodiiyo in badanoo madaahibta ka mid oo ku raacsan cawrada raggu waxa weeye waa lowga ilaa xudunta inta u dhaxaysa cawrada dumarkuna waa jirka oo dhan marka laga reebo wejiga iyo kafaynka intaa marka waa in maro daahira lagu asturo haddii aad asturi weydo bimacnaa salaadaadu ma asaxaysa waalwuquufu way shardiga saddexaad inaad istaagto ruuxu istaago calaa makaanin meel inuu istaago daahirin oo daahir ah meesha aad ku tukanaysana waa inay daahir tahay haddii jidhkaaga qaar ka mid a ah, ama maradaad ku tukanaysa qaar ka mid a ah, ay nijaasadii taabanayso dhulka taallay ya markaasi salaadu ma asaxayso marka meeshaad ku tukanaysana waa inay meel aahirata walwuquufu istaagid calaa makaanin meel la istaago aahirin oo aahira waalcilmu weeye shardiga kale ogaansho bidukhuuli lwaqti wakhtigii inuu galay waa inaad ogtahay markaad salaada tukanayso waa inaad ogtahay salaadda wakhtigeeda inuu soo galay <coughs> adigoo iska malmalaynahaya taloma soo galay waxbaa ka laaban wakhtigii ma la gaadhay lama gaadhin shakisanoon ogaanin haddaad gasho ma asaxayso leanna shardi baa maqan waa inaad og tahay in wakhtigii soo galay si aad ku ogaataba waalcilmu ogaansho bidukhuuli lwaqti wakhtiga gelitaankiisa waa inuu ruuxu ogaado waistiqbaalu lqiblati iyo qiblada ujeedsigeeda inuu ruuxu qiblada u qiblada qaabilo intaasu waa shardi oo haddaad qiblada dhinac kale uga jeedsato salaadaadu ma asaxayso ayb shardi waxaa laga wadaa bimacnaa waa shay lagaba maarmaan ah laakiin salaadda gudaheeda aan ku jirin intaan salaada la gaadhin bay tahay inaad soo diyaarsato oo aad soo diyaargarowdo shardi baa la yidhahdaa lagamana maarmo haddii la waayo cibaadadii maba asaxaysaba waxaa ka gedisan rukniga arkaan buu inoo keeni doonaa rukni maxaa la yidhaahdaa asagana cibaadadu kama maaranto la'aantii way jabi laakiin isagu cibaadadu ku dhex jiraa soo ma faatixada akhrinteedu waa rukni rukuucdu waa rukni sujuuddu waa rukni laakiin inaad soo weyse qaadato markaad istaagayso qiblada qaabisho maxay tahay iyadu waa sharti leanna waa ka baxsan yahay labadooduba waxay ka midaysan yihiin lagama maarmo cibaadaduna la'aantood ma asaxayso ayib ruknigii shardigu waa ka midaysan yahi wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qiblada in laga tago fii xaalatayni laba xaaladood soo shardi kama dhigin qiblada waa inaad u jeedsato laba xaaladood qiblada ujeedsigeeda waad iskaga tegi kartaayo dhankaad doontaad u jeedsan kartaa waa labadee xaaladood fii shiddati alkhawfi cabsida daran dhexdeeda markay cabsi daran jirto maalan dagaal baad ku jirta dagaal baa ku jirta ama baqdin kalaaba ku haysa qiblada haddaad u jeedsato od aad xaggaa uun iska fiiriso ood qiblada xaggeeda u jeesato waxaad ka yaabaysaa in lagu dilo marka adiga oo dhankaa doonta ujeedtaa tukanaya dhankii duruuftu kugu qasabto ayaad markaa u tukanaysaa fa in khiftum fa rijaalan aw rukbaana haddaad baqdaan idinkoo gaadiid saaran iyo idinkoo lugaynayaba tukada muxuu yidhi cabdullahi bni cumar muxuu ku fasiray wuxuu yidhi mustaqbilii alqibla aw hayru mustaqbiliiha ama idinkoo qiblada u jeeda ama idinkoo ka jeeda kayfa maa amkana marmarka qaarkood baa dagaal ku qabsanayaayo dagaalkiibay salaadu ku soo gelaysa adigoo xabadda rida madaafiicda tuurahay oo diyaaradda eryahay ya oo muxuu ahay eh, dabaabadda iyo muxuu ahay hawsha kala tuurahay haddana salaadda iska tuko iyaaba kansho u hayo waa loo heli mararka qaarkood bay manaa kolba say kuu qabato salaadba say kuu qabato loo tukadaa sooma markaa marka qiblada waa laga jeedsan karaa waa ruqso wa fi naafilati salaada sunnada dhexdeeda oo fi safari safarka dhexdiisa ahaatay cala araaxilati gaadiidka korkiisana lagu tukanayo ayadana qiblada waa laga jeedsan karaa ah. yani salaadu waa sunna kow safarna waad soo socotatahay gaadiidna waad saaran tahay intaa haddii la helana adoo gaadiidkaaga kor saaran oo hashaada kor saaran oo gaadhigaaga saaran ya oo diyaaradaada saaran ayaad isaga tukan dhankaad u jeeto saas man lanna wax weeyaan nebiga sal lla slam sidaas yeeli jiray dhankay ula jeedsataba waa tukan jiray ayib gaadiidba ma saarinaya waan socon waan socdaayo waan lugaynaya laakiin safar baana cala raaxila buu yidhi haddaan lugaynaya ka war anoo lugaynaya ma tukan kara min baabin wlaa bay leeyihin haddiiba hasha korkeedii waad ku tukan kartaa lagu yidhi lug oo dulkiiba joogtabaa kasii xag jirsan bay leeyihi marka adoo lugaynahaya waad iska tukan kartaa salaadaada waad iska wadan kartaa adiga oo socoto oo lug ah sidaasay leeyihi ayib hadda waxaa la mid ah xaalaatulikhtiyaar buu ka hadlaya xaalaatulidiraar salaada waajibka lafteeda marbay dantu kallifi in aad qibladii u jeesan kari weydo soo ma markaasoo kale waa macfi marka waa lagaa cafinaya waa goorma maalan gaadiid baad saarantahay lagumana istaajinayo soo ma bas baad saaran tahay diyaarad baad saaran tahay adugu ma istaajisan kartid salaadii baa soo gashay qiblo uma jeedsan kartid maxaa samaynaya ya dhan alla dhankay kuula jeedo dhan alla dhankaad u jeedda u tuko salaadda waqtigeeda ha dhaafeen hada wabilahi towfiiq sala allahuma wslam wbaarak cala nabiyina moxamed wala ali saxbi wslm